yarfacu kor buu u qaadayaa mirfaqayhi labadiisa xusul can janbayhi labadiisa dhinac buu wayuqilu ay yarfacu wuu hinjinayaa ama kor u qaadayaa batnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa bowdo ayuu ka qaadayaa fi rukuuci wasujuud markuu rukuucsan yahay ama rukuucayo ama uu sujuudayo rukuucda sujuudda dhexdeeda dhinaciisa ayuu ka fogeynayaa labadiisa xusul calooshiisana uu ka haynayaa uu ka qaadayaa bowdyada ima soo saarayo wuxuu hi wayajharu fii mawdici ljahri qur-aankii kor buu u qaadayaa meeshii jahriga ama kor uqaadka loogu talagalay qiraaada kor loo qaadayey wataqadama bayaanu mawdicihi meesha arrinkaa la sameeyo qur-aanka kor loo qaadana hore ayaynu usoo aragnay buui waidaa naabahu ay asaabahu marka uu asiibo ama uu ku dhaco shay-un wax fi salaati salaada dhexdeedii markii uu ay arrini ku timaado sabaxa subxaana allah buu odhanaya fayaquulu wuxuu odhan subxaana allaahi buu odhan biqasdi dikri faqad isaga oo u qasdaya oo ula jeeda inuu ilaahay xuso keliya aw maca aliclaami ama xus ilaahay iyo ogeysiis ama dareensiin uu markaa dareen gelinayo cidda uu markaa wax ka arkay ama ay arini ka maaragtay eh, ku soo dariday ayuu sidaa samayni aw alaqa wa in alaqa haddii uu iska ilaaqo oo aanu maskaxda ku qabanin ogeysiis iyo xus ilaahay toona lam tabtul salaatuhu salaadiisu buri mayso aw iliclaami aw biqasdi iliclaami haddii uu u sameeyo un arrintaasi isagoo ogeysiis un ay ka tahay faqad keliya batalad salaadii way ka buraysaa buy qofkii ragga ahaa haddii ay ku timaado salaada dhexdeedii arrini arrintaasi way noocyo badan kartaa imaamkii oo sahwiyey bay noqon kartaa Eh, waxay noqon kartaa qof markaa albaabka ku soo garaacay waxay noqon kartaa ilmo yar oo meel halisa ku dhacaya ama qof waalan oo maaragtay eh, qof waxaan ujeedaa indhala oo markaa dee arrin markaa khatara ay markaa soo food saartay markii wax uu dareemo wax dareen geliyaa uu ku yimaado salaada dhexdeedii oo uu u baahdo inuu cid dareen geliyo oo wax dareensiiyo subxaan allah buu odhanaya hadaba markuu subxaan allah leeyahay xus ilaahay hadduu ula jeedo dee xus ilaahay way tahay subxaan allahio salaadiisii waxba u dhimi mayso cid baad la hadashay la maayo haddii xus ilaahay iyo iyo ogeysiisba ay ka tahay oo qofkana dareen geli dikrina ku dhawaaq ay ka tahayna iyaduna dhib ma laha sidoo kale haddii maskaxda aan waxba ku qabanin oo subxaan ay ka soo baxdo iyaduna dhib ma laha waliyaa qaarkood baa hadalka keenay halkaa laakiin iyaduna dhib ma laha sidaa sheekhu uu maray haddii ogeysiis keliya un ay ka tahay xus ilaahayba aanu niyada ku qabanin subxaan ay tahay un dareen qofkan geli keliya wax ogeysii un ay tahay markaa waxay leeyihiin culammadu salaadu way ka buraysaa qofkii oo de qof hadlay oo qof la hadlay buu noqonaya waa in markaa meeshii xus ilaahay niyadiisa ay ku jirto ama labadii midna aanay niyada kusoo dhn subxaana allah inuu yidhaahdo wa cawratu rajuli ninka cawradiisii maa bayna suratihi wa rukbatihi waa inta udhaxaysa xuduntiisa iyo jilibkiisa amaa humaa labadani iyaga miyaa xuduntii iyo jilibkii falaysa min alcawrati falaysa taabay ku fiicnayd suraduna waa muana rukbaduna waa muanath falaysataa marka kamid ma aha min alcawrati cawrada kamid mid maaha walaa maa fawqahumaa waxa ka sareeyaana isna cawrada ka mid maaho dee wixii ka sarreeyey jilibkana ka hooseeyey baa loola jeedaa kuwaasi iyaguna cawradii soo geli maayaan walmar'atu haddaba gabadhi tukhaalifu rajula ninkii way kaga duwan tahay fi lkhamsati almadkuura shantaa lasoo sheegayba fa innahaa gabadhi tadumu bacdaha ilaa bacdin way is ururinaysaa marka ay sujuudayso iyo rukuucayso oo fatulsiqu waxay ku dhajin batnaha caloosheedii bifikhidayha bawdiyaheedii ayay u duubi oo maarata duldhigi fii rukuuciha wa sujuudiha markii ay rukuucaysa ama ay sujuudayso caloosha kor uga hayn maysa markaa bawdiyihii watakfidu sawtaha codkeedana hoos bay u dhigaysaa in sallat hadday ku tukato bixadrati rijaali اajaanib rag ajaanibihii meel ay joogaan fain sallat munfaridatan canhum hadday keligeed meel ku tukanayso oo rag ajaanibihii aanay halkaa ka dhoweyn ama dumar un ay la joogto dad maxaarim ah jaharat de salaadii qiraa'ada kor loo qaadayay iyaduna kor bay qur-aankii u akhrisan markay rag ajnabihii meelaha ka dhow yihiin codkeeda maqlayaan xaaladaa iyada ah iyadoo looma sunneeyo inay qur-aankii kor u akrideen hoos bay u akhriyaysa waidaa naabahaa shay-un haddii wax ku yimaadaan fi salaati salaada dhexdeedii safaqat gacmaha ayay isku dhufanaysaa bidarbi baطni اlyumna iyada oo markaa ku dhufanaysa ta midig bogeeda calaa dahri اlyusraa ta bidix dhabarkeeda sidaa weeyi marka saasay isugu dhufanaysaa oo tan midig baطnigeeda ama bogeeda ayay ta bidix dhabarkeeda ku dhufan hadday cagsiga samaysana waa caadi oo tii bidix boggeedii ay ku dhufato tii midig dhabarkeeda iyaduna waa caadi haddii ay sidan ugu dhufato iyaduna waa caadi ama ay sidan kale ugu dhufato waxaa la diidayaa uun falow darabad hadday ku dhufato baطnan mid boggeedii bibani bibaطnin tii kale boggeedii hadday isugu dhufato taasi lama ogola haddaba haddii biqasdi lacibi ciyaar ay ka tahay walow qaliilan haba yaraatee maca cilmi taxriim iyadoo og in maaragtay waxaasi salaada aanu ku banaanayn batalat salaatuha salaaddu way ka buraysa qofku hadduu ciyaar la yimaado salaada dhexdeedii dee salaadi u jiri mayso marka hadday saa isugu dhufato horta sidii la rabay maaha haddiise ay weliba ciyaari meesha soo gasho maaragtay waxa weyaan iska ciyaari iyo eh, maaragtay eh, dadka qosdin iyo wax noocaas hadday meesha ay soo gasho waxay noqonaysaa markaa wax salaadii ay ku burto wal khunsa qofkii labeebka ahaana gabadhii ayuu kala mid yahay halkaasi iyo meelihii aynu soo marnayba wa jamii'u badani al qofkii dumar ahayd jirkeedii oo dhami al hurrati ee horta ahayd awratun awra weey illa wajhaha wa kaffayha wajigeeda iyo labadii kaf ama labadii curcur mooyaan wa hadhihi awratuha fi salati taasi waa cawrada markay salaada ku jirto amma kharijaha marka aanay laakiin salaada ku jirin fa ay rag ajnabi yani ag joogto weeye ama salaada ku jirto ama yaanay ku jirin markay rag ajnabi ag joogto ayuun ba kharijki laga wadaa fa awratuha jami'u badaniha awradeedu waa jirkeeda oo dhan oo de ragii inay marka jirkeedii wax ka eegaan looma ogola wal amatu adonti ka rajulin ninkuu bay lamid fi salaati salaada marka xagga cawrada laga eego weey fatakunu cawratu cawradeedu waxay noqonaysaa ma bayna surratiha wa rukbatiha xudunteeda iyo jilibkeeda inta u dhaxaysa ayay iyadana cawradeedii salaadu ay noqonaysaa iyadoo madax qaawan haday tukato salaadii way isaga ansaxaysaa marka shanta arimood is ururinta een rukuucdiyo dad kala qaado ama aad kala qaado calooshii bowdyaha laga qaadaya iyo eh, mirfaqeynka ama labada suxul oo dhinacyada laga fogeynaya halkaasi labaa kaaga soo baxaya codka hoos loo dhigayo markii salaadii jahri ay tahay iyo sidoo kale eh, tasfiiqii ama gacmihii ay isku dhufanaysay marka ay eh, wax dareento iyo cawradi shanta arimood iyay raggii kaga duwanta marka inta hore waa iska sunnayaan codka hoos loo dhigayo iyo muxuu ahaayey is-ururinta iyo in markaa tasfiiq ay la timaado subxaan allah aanay odhanin iyo kuwaas waa iska sunni cawradii laakiin iyadu dee waa waajib weeyaan hadday gabadhii subxaan allah tidhaahdo lama odhanayo salaaddii dee way kaa burtay lidikri ilahay unbay la timide sidoo kale ninkii halkii uu subxan allah ka odhan laha haduu sidan yidhaahdo isagana lama odhanayo salaadii way kaa buraysaa faslu fii cadadi mubilaati salaati halkana waxaa lagaga waramayaa tirada waxyaalaha salaada buriya waladii tabطulu bihi salaatu salaadu waxa ay ku burta axada cashara shan koob iyo toban arimood weey alkalaamu lcamdu hadalkii u kaska ahaa asaalixu likhiaabi aadamiyiin ee u suubanayay in dad lagula hadlo wii dad lagula hadlayey ayaa markaa dee salaadii burinaya markaa waa khiaab aadami hadii aad laakiin ilaahay subxaanahu watacaala de waxa weeye salaadii kaa buri mayso duco unbay noqon iyo xus ilaahay aada xustay unbay noqoni hadalkaad ilaahay la hadashaa salaada kaama burinaye wixii bani aadam lagula khiaabay iyaa kaa burinaya bani aadamkaasoo aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ahayn isagu inaga assalaamu calayka ayuha nabiyu laho isaga khiaabkiisu salaadii ma burinayo sawaan waxaa isku mida tacalaqa atacalaqa على اقل لهايا بمصلحه الصلاه صلاه دنتيدي او لا اما يان الله لهانين marka qaar kood baa sahwiyay subhaan allah baad oonaysaa uu kacayayo subhaan allah oonaysaa uu fariisanaya subhaan allah fadhiyo marka deetana mesela sujuudo kale u baahan yahay sujuudi buu ka kacay way dhacdaa deetana kolku istaaga subhaan allah yaana malaha waa tahiyaadka waran uu fariisanaya adna sujuud ba doonaysaa fadhi ma doonaysaa kuwo kale haddana de laga dayn maayo waa lagu celinaya markaasu hadana kacaya waar sujuud baa kaa dhiman baati adigu de waad markaa waad tadxiyaad oo maaragtay waxa weeyaan dadkii baad dhibaatadii kasoo furatay laakiin adigu salaaddii dib baad uxidhanaysa oo lama odhanayo salaadaa dee ku xidhnaatay oo salaaddii baa ku kaliftay ninkan haddii kale maanta o dhan de salaaddii baa khalkhal gelayse ninkan hal la odhan maayo salaadda halkii ha ka sii waayahay walcamalu lkaiir dhaqdhaqaaqii faraha badnaa almutawaali ee xidhiidhka ah salaaddii wuu buriya dhaqdhaqaaq fara badan oo xidhiidh ah salaaddii wuu kaa burinaya ka alaai khaawaatin sida markaa saddex tallaabo oo kale way badan tahay saddex tallaabo baa laleeyahy camdan kaana daalika aw sahwa ama u ka u samey arrintaa ama isilow hadduu qofku isilaawo oo uu moodo inuu salaadii dhamaystay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah bil salaadii on dhamayn markaasuu haddana dhaqaaqayo xaggaa iyo albaabka uu isku sii daayey de kol hadduu waxoogaa socday camal badan buu la yimid salaadii way buraysaa hadduu marka halkaa lagu qabto waxbaa kuu dhinaan la yidhaha hadduu isxasuusto dib unbuu u geli salaadii ee la odhan maayo de wuu sahwisanaa ninkanie salaada halkii ha kasii wada lama odhanayo camalka ama dhaqdhaqaaqu ma kala laha sahwi iyo amdi intiisa yarina way banaan tahay ama sahwi ha noqoto ama amdi ha noqote intiisa badanna salaada way burisaa ama amdi ha noqoto ama sahwi ha noqote wuxuu yiri amdan kana dhalika aw sahwan amma alqalil dhaqdhaqaaqi yara ama sahwi ha ka noqdo ama amdi fala tabtulu salatu bihi salati ka buri mayso dad halka yar xuqatay oo inta saayirtiru hadana aad dhaqa lakin haddaad sidaa tirahda bay leeyihin fuqahadu ood gacantii maanta o dhan kolle aggaa ukaxayso kolle aggaa ukaxayso salaaddu way kaa buraysa walxadau alaqaru walabar waxaa kaloo dee salaaddii jabinaya haddii qofkii maaragtay xadad ku yimaado ama ki yaraa ama kii weyna ama weyse jab ku yimaado de way buraysa wa xuduudu najaasati dii najaasa qofkii ay kusoo darido alatii laa yucfaa canha najaase aan saamax ahayn haddii ay qofkii ku timaado salaaddii way ka buraysaa najaasada la saamaxay maxay ahayd ya dhiiggii yaraa iyo soo ma finkii iyo wixii lamidka ahaa hadii qofkii dhiig yar uda maarata meel kasoo yaaco aanu isagu soo yaacinina maarata kasoo baxa un waxba markaa loo qabsan maayo taasi dhib male laakiin najaasadii aan saamaxa ahayn hadday salaadda dhexdeeda kugu timaado oo si degdega ah aada u suulin kari weydo salaaddii way buraysa walow waqaca hadday ku dhacdo calaa hawbihi maradiisii najaasatu najaasa hadday ku dhacdo yaabisatun qalalan fanafada thawba uu gundhiyo markaa maradii uu sidaa yidhaahdo xaalan isla markiiba lam tabtul salaatuhu salaaddii ka buri mayso najaaso qalalan yaa kusoo dhacda kusoo duushay deetana saasuu isaga hurgufay markiiba way ka dhacday meeshiina de waxba ma marinayso way qalalayd wax engegan bay ahayd salaaddii wuu iska wadanaya ama isagiyo salaadii ku jira ayuu ay taabtay markiiba uu ka dhaqaaqay ayguna wuu engegnaa isaguna wuu engegan yahay wax tima iyo waxna kagamuu tegin wuu iska wadanayaa salaadiisii wankishaafu lcawrati camdan cawrada oo faydanta ayaa salaadii iyaduna burinaysaa si camdiya si uu kas haddii qofku maaragtay ama gaboodfal uu marka hore sameeyo marag waxa weeyaan dee kaba yar oo cawradiisii aan qarinaynin ayuu eh, soo xidhayo markuu rukuuco ama sujuudo faydmaysa lama odhanayo mar haddaanu u qastin salaadu ka buri la odhan maayo kol taqsiir sameeyo gaboodfan isagu sameeyey oo waxaan cidhiidhiga ku ahee eh, laga baqanayo kolleyba inay cawradii muuqato isagu ogaan u soo xidhay ninkaasi gaboodfan buu sameeyey haddii cawradii ay muuqato salaaddii waa burtay fa in kashafaha riix haddii isagu gaboodfal aanu samayn laakiin dabayli ay maradii ka faydo fasataraha fi lxaali isla markiiba uu ku celiyo u asturo lam tabtul salaatu salaadu ka buri mayso maradii bay sidaa uga dhufatay waxbaa muuqday laakiin isla markiiba wuu isku celiyey salaadiisii wuu iska sii wadanay wa tagyiiru niyati niyada oo la bedelo salaada dhexdeeda hadduu niyadii bedelo salaadii way buraysaa kaan yanwi waabase isagoo niyooda alkhuruuja min asalaati inuu salaadii ka baxayo inuu salaad tukada laysku ogaa salaadii isagu jirin buu yiri waan ka baxay buu niyooday ama ma ka baxdaa buu keenay ma ka baxdaa ama wuxuu yiri duhur bay ahayd salaada bedelo asar ka dhig salaada si way buraysa marka asarna u noqon mayso duhurna u noqon mayso واستدبار القبلة قبلتي هدي لو دبا جيديو marka ka an yajcalaha waasay isoo ka dhigay khalfa dhahrihi dhabarkiisa mid ka dambaysa qibladii ka dhigay salaad way ka buraysa inuu markaa u daba jeediya khasama hadduu kaba jeesto oo dhinaca midig ama dhinaca bidix ay qibladii ka marto dee salaaddii way buraysaa markaa intaa laabta waa inaan qiblada laga duwin walaklu washurbu cabitaankii iyo cunitaanki cunitaankii iyo cabitaankii waluklu bay qaarkood u dabdinayaan ama aluklu waa wixii la cunayey markaa dee shurbigiina mashruubkiina ku fasiraan bay noqonaysa wixii la cabayey waa istagayaanu kaiira kaana almaakulu walmashruubu aw qaliilan waxaa la cabaya ama la cunayaa ama ha yaraado ama ha bato ilaa an yakuuna shaksu in qofku yahay mooyaane fii haadihi suurati suuradan dambe ta dambe waatey waa marka wixii yar yahay jaahilan mid ka jaahila taxriima daalika arrintaas inay xaaraan tahay ama uu isilowsan yahayba inuu salaad ku jiro wax yarbaa afkiisa ka soo go-ay markaasuu iska liqa isagoo isilowsan ama moodayo waxa yara intaa leeg inaanu salaada jabinin markaa dee ka buri kole hadduu jaahil ka ahaa ama is-ilowsanaa wixiina uu yar yahay ka buri laakiin hadduu wax badan cuno isagoo is-ilowsan salaaddii way buraysaa oo de dhaqdhaqaaq fara badan iyo shaqo fara badan salaaddu ma xamisho wlqahqahatu qosolkii wa man yucabiru canha bidaxiki qahqahadu sideeda waa qosolka de gahgahda ee qofki markaa cod uu soo bixinayo kaas markaa de salaadii wuu burinaya culamada qaarkoodna daxik bay ka cabiraan buu yihi oo qosol unbay yidhahdaan laakiin waxaa loo jeedaa waa qosol uu qofkii cod sameeyey codkiina weliba laba xaraf iyo wax ka badan uu noqday laba xaraf iyo wax ka badan marka uu noqdo ayay salaadii buraysaa laakiin haddii qofkii uu dhoolla caddeeyo salaadu kama burayso iyo sidoo kale haduu ishayn kari waayo oo aanu xoog laakiin uqoslin da laba xaraf ha muuqdaan ba oo codnaha ka soo baxee haddaanu xoog uqoslin oo qosol badan aanu la imanin oo wax markaa ka qaalib noqday waxaani uu yahay isagoo dee tukanayaa laga yaaba dadka qaarkood wax ka sheekeeyeen ama qiso imtixaana ama wax maaragtay noocaas oo kale laga sheekeeyey deetana uu ishayn waayo sii daayey waxay leeyihin haddaanay aada u badanin haddaanay badanin salaada kama burinayso de wa iska qaban kari waayo wridatu ridadii hadduu diinta ka baxo ma salaad baaba ayaa jirtay islaamnimadii baa burtay wahiya qacu islaami biqowlin aw ficlin waa islaamnimadii oo la jaro ama qowl ha lagu jaro ama ficil ha lagu gooye qowlka lagu jarayo waa inuu maalan yidhaahdo de ciiddii gaaladu waa tan inagu soo socotee waxa weeyaan de waa waa iyagana xaq bay uleeyihiin ciidahooda iyo diintooda inay haystaan xaq bay uleeyihiin sida teenuba ay xaq utahay ubay tooduna sax utahay intuba ilaahay unbaa wada keenayo tooduna waa sax teenuna waa sax iyo waxyaalaha noocaas ayaa dee riddadii ka mida faslun wa rakacaat lfaraa'id halkana waxaa sheekhu kaga warramayaa buu yidhi de waa fii cadadi rakacaati asalaa waa tirooyinkii markaa ragcadihii salaada iyo arkaanta iyo waxaasi wa rakacaat lfaraa'idi faraaida salaadaha faralka ragcadaheedii ay fii kuli yawmin walaylatin habeen kasta iyo maalin kasta markii maarata habeenkii maalintii la isku daro fii salaati xadari qofkii nagaa ee aan musaafirka ahayn salaadiisii marka la tiriyo ilaa yowma aljumucati maalinta jumcada mooyaane iyadana inaga reebo sabcata cashara ragcatan toddobiyo toban ragcadood bay noqonayaan amaa yowma ljumcati maalinta jumcadu facadadu rakcaati faraa'idi yowmiha maalinkeeda faraaidii ku jirtay ragcadaha ay leeyihiin khamsata cashara ragcatan waa lab waa shan iyo toban oo dee duhurkiiba ayaa dee jimcihii uu laba ay isdheeriyeen wa ama cadadu rakacaati salaati safari markii safar lagu jiro salaadii safarka ragcadaheeda tiradeedu fii kulli yowmin maalin kastaba lilqaasiri qofkii salaada gaabinayay fa ixdaa casharata rakcatan waa koob iyo toban ragcadood waa halkii ay lahaayeen saddex dumara hadduu ku yidhaahdo tii alla tii aan ii sheegin ragcadaha faralku inta ay yihiin way furan tahay ay deetana midin tiri waa toddobiyo toban midina tiri waa shan toban midina tiri waa koob iyo toban dee intiiba way badbaadeen baa la yihiyo tii toddobiyo toban tirina dee qofkii xaadirka ahaa ama dhamaystirayay salaadda maalintuna aanay jimco ahayn bay ka hadashay ta shan iyo toban tirina jimcihii unbay xisaabisay ta koob iyo toban tirina safarkiibay xisaabisay wa hadalka uu sheeku leeyahay fiiha waxaa ku jira ragcadahaasi arbacun wa halaaثuuna sajdatan afar iyo soddon sujuudood wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan afar iyo sagaashan takbiiradood wa tiscu tashahudaatin sagaal atixiyaad wa cashru tasliimaatin toban salaamood wa miatun wa halaaثuuna wa miatun wa halaaثun wa khamsuuna tasbiixatan boqol iyo saddex iyo konton subxaana subxaana allah ama subxaana rabbi ah wa jumlat larkaani fi salaati arkaantii salaada ku jirtay tiradeeda guud miatun wa sitatun wa cishruuna ruknan boqol iyo lix iyo labaatan rugni weey fi subxi salaadii subax alaaثuuna ruknan baa ku jira soddon rukni wafi lmagribi salaadii maqribna inaani wa arbacuuna ruknan laba iyo afartan rukni baa ku jira wafi rubaaciyati arbacun wa khamsuuna ruknan salaadii rubaaciyada ahaydna waayahay arbacatun bay ku fiicnayd arbacatun bay ku fiicnayd ruknankaasaa mudakara arbacatun waala wa khamsuuna ruknan afar iyo konton rukni baa ku jira ilaa aakhirihi ظaahirun warkaasi waa cad yahay aniyun can sharxi sharax uma baahna buu yiri waman cajaza can ilqiyaami qofkii kari waayey sarajooggii fi lfariidati salaaddii faralka ahayd sarajooga qofkii kari waaya limashaqatin dhibaato awgeed talxaquhu oo ku haleelaysa fii qiyaamihi marka uu markaa istaago dhib iyo culays buu dareemayaa ma istaagi karayo sallaa jaalisan fadhi buu ku tukan markaa si aad fadhiga ugu tukato khasab maaha inaad kiciba kari weydo markaad kacda haddii aad kadeedmayso waad kici karaysaa laakiin kadeed buu kugu yahay fadhi baad iskaga tukan karaysa calaa ayi hay-atin shaaa qaab alla qaabku doono u fadhiisan walakina iftiraashahu laakiin inuu markaa muftarish noqdo oo markaa bidixda goglado fii mowdici qiyaamihi meeshii markaa sara ayaa afdal uga wanaagsan min tarabucihi inuu tarabuc u fadhiisto fi adari sida xooga badan waynu soo sharxnay maan mulanaya iftiraashka iyo tarabuci waxaa waynu soo wada sharxan waman cajaza qofkii markaa kari eh, waayo caniljuluusi fadhigii kii kari waaya sallaa mudajican jiif buu ku tukan mudajican marka hadii lagu ihahdo waa calaa dhinac wey qadaad ma mudajican haddii aad aragto waxaa loo jeedaa dhinac buu markaa ujiibsanaya fain cajaza can dalika dhinac inuu ujiibsado hadduu kari waayo sallaa mustalqiyan qadaadku markaa ayuu markaa ujiibsan sallaa wuu tukan mustalqiyan calaa dahri isagoo dhabarka isu tuuray wey yani qadaadka ujiifa warijlaahu lilqiblati labadiisii lugood baa markaa xagga qiblada xigay markaa sariirtii markuu dul yaallo waa in lugihiisii qiblada loo jeediyo saasuu markaa samaynaya markaa calaa dhinac baa ka horeynaya hadduu calaa dhinacii kari waayunbuu dhabarka u seexan calaa dhinac markuu u tukanayo inuu dhinaca midig u jiifo ayaa afdalahoo wanaagsan laakiin khasab ma aha baal fain cajaza can dalika kullihi waxaasoo dhan hadduu kari waayo aw maa biarfihi isha ayuu markaa eh, ka ishaari arkaantiina markaa qalbiga ayuu marmar wanawaa biqalbihi qalbigana arkaantiibuu ka niyoon sarajoogiibuu niyoon faatixadii inuu akhri hadduu akhriyi karayo oo haddaanu akhriyi karin inuu akhriyayo ayuu de markaa iska niyoonayaa eh, maaragtay haddana wuxuu niyoonayaa inuu rukuucay ishiibuu markaa yar fooranayaayo uu isku dayayaa inuu markaa ka ishaabo haddana sujuudi waa saas kale marka hadalkan hadal soo socda abada inaga kaafiyayo isagu inoo sheegi doono wajib calay ninka waxa ku waajiba istiqbaaluha inuu qaabilo biwajhihi wajigiisa inuu qiblada ku qaabilo biwadci shay'in inuu shay dhigid uu dhigo ayuu ku qaabilaya taxta ra'si madaxiisi barkima iyo waxa inta saa loogu soo yartiiriyo inuu wajigiisa xagga qiblada u jeedo lugihi waa kuwan xagga qiblada xigaan isagiina saas u jiifa in madaxiisi la soo yartaago si wejigiisii uu qiblada u qaabilo hadday u suuragal tahay iyaa waajiba wayuubiu wuxuu ku ishaarayaa birasihi madaxiisa ayuu ku ishaari fii rukuucihi wa sujuudihi rukuucdii iyo sujuuddii madaxii ayuu markaa ishaaradii uu ku bixin fain cajaza hadduu kari waayo can ilimaai birasihi madaxii inuu ishaaradii ku maarad ku ishaaro rukuucdii iyo sujuudii aw ma abi ajfaani waa kan marka mar labaad buu soo celiyay soo maarkiisa aw ma abi tarfiidii hore markaa looma baahneen baa waayo waa tan ka dambe ka soo noqonaysa markuu madaxii inuu wax ka ishaaro uu kari waayo markaas ayuu indhaha uun uu markaa ishaaradii ku samaynaya fain cajaza can iliimaai markaa ajfaantaa ka fiican baa la yidhi indhaho oo dee ishii maaha waa xirribihiibaa dee ishii ma ma wewecin karayside laakiin maaragtay xirribtii ayuunbaad markaasaa u ishaaraysaa fain cajaza can iliimaai biha hadduu markaa kari waayo inuu indhaha xataa wax ku ishaaro oo maaragtay xirribihii wax ku ishaaro ajra arkaana salaati arkaantii salaada ayuunbuu marini calaa qalbihi qalbigiisa ayuunbuu marin arkaantii sarajoogii iyo faatixadii marka faatixadiina waa akriya hadduu akriyi karayo haddana rukuucdii unbuu niyoonaya haddana inuu rukuucdii kasoo kacay buu niyoonaya inuu sujuuday buu niyoonaya inuu sujuuddii kasoo kacay buu niyoonaya saasuu markaa ku wadayaa salaada walmusalii qaacidan qofkii fadhi ku tukada laa qadaa calayhi qofkii kari waaya sala joogeeda tana fadhi ku tukada ta qalal lagu marahay salaadii saasay ugu dhantay walaa yanqusu ajruhu ajarkiisuna ma dhinna ee waa dhameystiran liannahu macduuru waxba ka tegi ya maxaa idiin qoran walaa yatruku hadaama haye bal daakriya walaa yatrukuhaa salaadii ka tegi maayo qofku maadaama caqluhu haabitan inta caqligiisii uu jiro inta qofka garaadkiisii jiro salaadu sinaba ugama dhacayso qolyaha damiiriga haya muu qoraya damiirigu intaa waxaan jeeda bayjuuriga wuu qorayaa soo ma markaa qoladani dib ay isugu noqdaan kol haddii sharaxu uu qoro bayjuuri wuu tacliiqinaya halkaa soo ma haddii sharaxa hoosaha ku aragtaan macnaheedu waa nusakdii nuskadii sheekhu uu sharaxay wuu ku jiray wey laakiin haddii laga waayo sharaxa hooseo qowluhu intuu yidhahdo iyadoo waxba kasoo qaadi waayo dee qolyaha iskaga daray bay noqonaysa ya kol haddaanu qabanin markaana idinka saxsamo marka inta caqligiisii uu jiro qofku salaada sinaba uga tegi maayo wlmusalli qaacidan laa qadaa alay wlmusalli qaacidan qofka fadhi ku tukaday laa qadaaa calayhi qalo laguma laha oo salaadu saasay ugu dhantahay walaa yanqusu ajruhu ajarkiisana nusqaani ma gelinoo ma dhinee waa dhammaystiran yahay liannahu macduur maxaa qofkan cudurdaar buu leeyahayo sano wuu kari waayey kol hadduu kari waayo laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa weeyi waajibkiisa intaasunbuu noqonaya wa amaa qowluhu sala la alay slm waxaad isweydiinaysaa buu yidhi ama qowluhu sal sl hadalkii uu nabigu lahaa man sallaa qaacidan qofkii fadhi ku tukada falahu nisfu ajri qaa'im qofkii sarajoog ku tukaday kala barhkiibuu ajri leeyahay waman sallaa naa'iman qofkii jiif ku tukaday falahu nisfu ajri qaacid kii fadhi ku tukaday ajarkiisa barhkii buu leeyahay hadalkaa uu nebigu leeyahay famaxmuulun mid lagu fasirayo weeyi calaa nafli salaadii sunnaha ahayd cinda alqudrati marka qofkuu awoodo inuu sarajoog iyo fadhiba ku tukado ee uu markaa wahsi awgii fadhi iskaga tukadiyo fudaydsi markaasaa xadiisku ka hadlayaa qofkan itaal gabay ee sarajoogii kari waayey xadiisku ma sheegayo maxaa yeele qofku wax uu kari waayey dee ilaahay subxaanahu watacaala u qabsan maayo ajrigiisiina ku nusqaami maayo buui faslu waa yahay fii sujuudi sahwi ba halkana lagaga warramaya sujuudu sahwigii goormaa la sujuuda wlmatruuku min asalaati salaada wixii laga tegay alaaatu ashyaa saddex mid ahaanunbaa salaada laga tagaa fardun waa yahay inuu waaan wax waajiba yahay wayusamaa birukni aydan ruknina waa la idhahdaa waxaanaad ka tagtay inuu rukni yahay wa sunatun iyo inuu sunno yahay wa hay-atun iyo inuu hay-ad yahay marka sunaduna de waa hay-ada lafteedu sunuhu bay gelaysaay sunada laakiin wuxuu jeedaa qaybtii bacdiga la odhan jiro sunayaasha waa tii laba loo qeybinayay abcaad iyo hay-aad marka intii abcaadda la odhanayay ayuu maanta isagu uu suno ku magacaabay wahumaa maa cada fardi maa cada alfarda waa wixii faralka ka soo haray sunadii hay-adu wabayana lmusanifu sheekhu wuxuu ku sheegay alaaata saddexda biqowli hadalka uu yihi falfardu wixii rukniya laa yanuubu canhu bedel kama noqdo sujuudu sahwi sujuudu sahwi bedel kama noqdo faataxa kaa maqan rukuuc baa kaa maqan sujuud baa kaa maqan haye sujuudu sahwi baan ku buuxinayaa socon mayso haddii rukni kaa maqan yahay waa inaad la timaado maxaad samayni bal in dakara haddii u xasuusto rukniga ka maqan ay ilfarda ruknigii hadduu xasuusto wa huwa fi salaati isagoo weli salaadii ku jira ataa bihi ruknigiibuu la imanaya watamat salaatuhu salaadiisiina way dhamaystiri isagoo salaadii ku jira hadduu la yimaado hadduu xasuusto wuu u noqonaya haddaanu isagiioo kala gaadhin haddaanu isagiioo kala gaadhin wuu u noqonayaa yani maala markuu sujuuday buu is ogaaday inaanu soo rukuucin marka markaa sujuuddiibuu ku jiraa wuxuu is xasuustay inaanu so maaa laga rabaa wuu istaagaya kolkuu istaago ayuu soo rukuucaya horta sarajoog busaani buu istaagay qumaati kadib buu deetana uu soo rukuucaya deetana salaaddii halkii buu kasii wadaya waa inta aanu iyadii oo kale soo gaadhin haddii ragcaddii dambe intuu iska sujuuday uu sujuudihiina soo dhammaystay uu soo kacay uu faatixadii aqriyey uu rukuucay ayuu wuxuu isxasuustay ragcaddii hore inaanu rukuucinba xaaladdaa iyadaa maxaa la samaynayaa rukuucdan iminka uu gaaday ayuunbaa halkii buuxinaysa wixii maaragtay uu sameeyo sujuuddii iyo sarajoogiina waxba kama jiraan ninkani ragcaddii hore weli ku jiraa ragcaddii hore rukuucdoodii unbay tani noqonaysaa halkaasuunbuu kasii wadayaa marka intan khaladka u dhacdayna waa tuuriso waa laga dhex jaraya salaadda waa laga dhex saaray marka rukuucdiisan iminka iyo iyo intii hore ayuunbaa laysugu qabanaya intan dhexena waa tuuris wey bal in dakaruu hadduu xasuusto ayr farda faralkii hadduu xasuusto wahuwa fi salaati isagoo salaaddii ku jira ataa bihi wa tamat salaatu wuu la imanayaa isagiiyo wixii ka dambeeyeyba salaaddiina saasay ugu dhanta aw dakarahu wain dakarahu hadduu xasuusto bacda asalaami markuu salaadii ka baxay assalaamu calaykum waraxmat ullahi markuu yihi buu isxasuustay in wax ka maqan yihiin wazamaanu qariibun iyadoo waktiguna uu dhow yahay markiiba wuu isxasuustay wey mudda kamay soo wixii uu ka tegey iyuu la iman wa banaa wuu dhammaystiri maa baqiya min asalaati calayhi wuu kusii dhammaystiri uun wixii u harhsanaayee salaada ahaa wasajada lisahwi sujuud sahwina wuu la iman markaa salaaddii ka baxday haddaad is ogaato inay ragcade kaa dhiman yihiin dee waad kici uuno waad sii wadi uun markaa maala ataxiyaadkii dhexe markaad ku jirtay baad assalaamu calaykum waraxmat ullah tiri kolkaas haddaad doonta istaagtay kolkaas ama lagu sheegay ama aad isxasuusatay maxaad samaynaysaa fadhigii baad ku noqonaysaa fadhigii baad ku noqonaysaa deetana allaahu akbar kicitaanka iyaad la imanaysa sarojoogan aad ku jirtun kama bilaabaysid fadhigii salaada aad sahwigu uu kugu yimid aad salaada kaga baxday baad dib ugu noqonaysa halkii baad markaa kasii wadaysa haddii aad markaad assalaamu calaykum waraxmat ullah tidhaahdo aada isxasuusatay inuu rukni kaa maqnaana rugniga kaa maqan baynu eegiyo hadduu yahay ragcaddan u dambeeyey sujuudaheedii mid ka mid a oo shaw markii aad sujuuddii hore ka soo kacday iyuunbaad atixiyaadsatood atixiyaadkii u dambeeyey u qaadatay assalaamu calaykum waraxmatullahna waad la timid waa lagugu qeliyo markaasaad isxasuusatay salaaddii waad ka baxday maxaad samaynaysaa arrintu waa sahaareye sujuuddii unbaad u dhacaysaa fadhiganaad fadhiday bayna sajdateynkii fadhigii labada sujuud udhexeeyeybuu kuu noqonayaa sujuudii unbaa lagaa rabaa waad sujuudi markaad sujuuddo waad soo kici waad iska atixyaadsan dib aad atixyaadsan markaad dhamaysa atixyaadkiiyo salligii iyo ducadii aad dhamaysato sujuudu sahwigii unbaad la iman salaadana waad ka bixi haddii laakiin uu yahay rukniga kaa maqani wax intaa ka horeeyey ragcaddii hore faatixadeedii eh, ragcaddii afraad oo bilaa faatixa ahayd iyadoo bilaa rukuuc ahayd wixii kasii horeeyey hadduu noqdo ragcad dhammaystiran yaa lagaa doonay wa huwa sunatun buu yihi sujuudu sahwigu sidiisaba waa sunne kamaa sayati sida hadalka sheekhaba ku iman doonta laakiin cinda tarki ma'muurin bihi goormuu sunno yahay waa marka laga tago ma'muur bihi wax layna faray fi salaati salaada dhexdeeda waxyaalihii laynaga doonayay waajibaadka ahaa wax kamida markaad ka tagto oo wax qaldan meeshii soo geliso si qalada u soo geliso ama abcaad iyo aw ficli manhiyin canhu fiiha ama aada samaysood fasho wax laysu diiday salaada dhexdeeda aw ficli manhiyin canhu manhiyin canhu wax laysu diiday aada samayso fiihaa salaada dhexdeeda wax laysu diiday aada markaa la timaado wey marka halkaana waxaa ku baxaya dee wax salaada dhexdeeda aan laysu diidin laakiin si guud laysugu diiday haddaad salaada dhexdeedii samayso oo salaada si gaara wax loo diiday aan ahayn haddaad qof dumara haweeney aad eegto oo kale adigoo salaadii ku jira de wax markaa laysu diiday baad la timi miyaad sujuudu sahwi la imanaysaa maya lann waaan lasu waani ma aha manhiyun canhu fiiha maahe waa manhiyun canha asaalad sidiisa laysugu diiday weeyaan markaa kaasi salaadii kaa burina maayo sujuudu sahwina ula iman maysi istikfaar iyo dambi dhaaf inaad ilahay weydiisato unbaa imanaysa wasunatu sunadii wixii sunaha ahaa waa bacdigii idaa tarakaha musali qofkii markaa tukanayay haddii uu ka tago laa yacuudu ilayha usoo noqon maayo bacda talabusi bilfardi markuu faralkii ku dheehmay yani markuu faralkii dhex galay hay sunaa buu ka tegey faral baanu gudagalay kol hadduu faralkii gudagalay u noqon maayo sunihii waa maxay faman taraka tashahuda alawala qofkii ka taga ataxiyaadkii hore maalan tusaale aynuu soo qaadane fadakarahu bacda ictidaalihi deetana isxasuustay markii uu qumaati noqday mustawiyan xaaluu yahay mid siman oo yani waxa weyan istaagan bacda ictidaalihi waa markii uu qumaati u kacay mustawiyan xaaluu yahay mid markaa yani taagan oo markaa sinmay laa yacuudu ilayhi fadhigii kusoo noqon maayo markuu qumaati u istaagay buu isxasuustay inay meeshani meeshii fadhiga ahayd oo taxiyaad ka ay tahay waxaynu leenahay ataxiyaadka dhexe sunnuu ahaa sara hadda aad ku jirtaana waa ragcaddii saddexaad ee lagaa doonayayo waa qiyaamkani waa rukni kol haddaad rukni gudagashay sunno u noqon maysi inaad sunnihii u noqoto lagaama rabo laa yacuudu ilayhi u noqon maayo fain caada ilayhi hadduu u noqdo caamidan si ula kas ah isagoo u kasaya caalima bitaxriimihi arinkaasi inuu xaaraan yahayna ogsoon balat salaatu de ninkaas salaada waa ku ciyaarayaa salaadiisi way burtay hadduu iska soo noqdo isagoo og atixiyaadkan in loo noqdaa inay aanay banaanayn hadduu iska soo noqdo de nin waa salaad nin salaaddii ku ciyaaray wey salaaddii way ka buraysaa ka aw naasiyan hadduu soo noqdo isagoo is-ilowsan annahu fi salaati inuu salaad ku jiro wuu isilowsanaa iska fadhiistay uun ama wuxuu ilaawey inay xaaraan ahayd wuu yaqaanayo wuu bartaye laakiin wuxuu ilaawey noqoshadu inay xaaraan ahayd aw jaahilan ama jaahil baabu ka yaho mabuu baranba noqoshadu inay xaaraan tahay falaa tabtulu salaatuhu salaadiisu ma burayso kaa jaahilkaabay culamada qaarkood salaaddu ay ka buraysaa ilahay waayo waxaan oo kale de waa cilmigii fududaaye inuu bartay ahayd ba yidhahde marka halkaa waxaad kala baxaysaa cilmiga dhowe dadku baran karayaan haddii qofku dhayalsi uga tago iyo wahsi iyo fudaydsi inay salaadiisii khatar gelayso wayalzamuhu qofkaa waxaa ku waajib ah alqiyaamu inuu kaco cinda tadakuri markuu isxasuusto kaa fadhigii u soo noqday markuu isxasuusto waa inuu hore ka kaco qofku fadhi aan loo baahnayn inuu kusii jiro lama ogola dadka qaarkood baad arkaysaayo markii ay imaamkoo salaadii ku jira maalan ay soo galaan iyadoo la atixyaadsanaya soo gelayaan masaajidko imaamka atiyadsanay dadna ku xuhanayaan markaasay fadhiisanayaan sidaad u fadhiisteen buu assalaamu calaykum odhanaya markaasay atixiyaadka dhamaynayaan yaa kugu leey tixiyad baa la dhamaya meeshan oo kale adiga fadhigani imaamkuunbaad ku dayanaysa imaamkiina salaadii ka bax waxaad usii fadhidaa meeshan kuuma yaallo haddaad sii nagaata salaaddu way kaa buraysaa iska ilaali meel aan lagaa rabin inaad fadhido haddaad ogaan usii fadhido salaadaadii way buraysaa wayalzamuhu ninkan waxaa ku waajiba alqiyaamu inuu kaco hore u kaco cinda tadakurihi markii uu isxasuusto waayahay mid baa haddaba laga soo reebayaayo wuxuu yihi waa in kaana ma'muuman qofkan kacaya atixiyaadkii dhexe ka istaagay hadduu yahay mid ma'muuma ma'muumku waa ayo waa ciddii imaamka ku daba tukanaysa imaamka ku xidhan hadduu qof imaamka ku xidhan yahay uu kacay imaamkiina wuu fadhiyaa iyo dadkii kalaba isagunbaa islaawayoo wuu istaagay un dadkiina atiyaadkiibay u fadhiisteen caada wujuuban isaga waxaa ku waajiba ah inuu soo noqdo limutaabacati imaami isaga waa la hogaaminayaa si imaamkiisa markaa u raaco isagu inuu soo noqdaa waajib ku ah isagu imaamku ku xidhay marka qofkaasoo keliya laga soo reebiyo kaa isaga waajib bay ku tahay soo noqoshada laakiin dadkii kale qofkii ka kacay atiyaadkii dhexe inuu soo noqdo looma ogola laakinahu yasjudu lisahwi canhaa haddaba qofkii atixyaadka dhexe ka tegay ee sahwi uga tegey wuu markaa wuxuu u sujuudi sujuudu sahwigii hadhowta marka salaadda way sii dhammaanayso ayuu sujuudu sahwigii la iman fii suurati cadami alcawdi marka aanu soo noqon weyn marka aanu soo noqonin markuu soo noqonaya waa goorma markuu soo noqonaya daba markuu ma'muum yahay kii ma'muumka ahaayee soo noqday de isaga ay waajib ku had inuu soo noqdo isaga sujuudu sahwi laga dooni maayo imaamkaa ka xambaaray laakiin suuradda aan la soo noqonayni dee waa aan mamuum ahayn inuu soo noqdo lagama rabo markaa isagii sujuud sahwi buu la imanaya awil cawdi naasiyan sidoo kale suurad haddii uu soo noqdo fii suurati alcawdi naasiyan haddii uu soo noqdo isagoo isilowsan masaladaa iyadana iyada lafteeda sujuud sahwi buu la imanaya laba sahwi baa meesha dhacay kaa laba sahwi baa ku dhacayo atixiyaadkii hore waa kan ka tegey waa sahwi kaasi soo noqoshadan uu soo noqdayna waa sahwi labaad oo fadhigan imika fadhiya lama odhanayo de atixiyaadkii kamuu tegine waa kanuu soo noqdae ma soo noqoshadunbaa ninka loo haystaa maya labadiiba waa loo haystaa waayo fadhiganuu fadhiyaa waa laqwi kii uu ka tegey maaha waa ku isaga laftiisu sharci daraa ah wey markaa isaga laba sahwibaa ayaa haysta lakin de sujuudu sahwigii waa laba sujuudood araadmuanifu sheekhu wuxuu ula jeedaa bisunati ereygan sunne u isticmaalayo hunaa meeshan alabcaada sitata sunayaashii abcaadda la odhan jiray ee lixda ahaa wahiya waxa weeye atashahud alawal waa atixiyaadka hore iyo wa qucuuduhu fadhigiisii wاlqunuutu fi subxi salaada subax qunuudkeedii wa fii aakhiri اlwitri iyo witriga ragcaddii u dambeysay fi nisfi اhaani min shahri ramadaan bisha ramadaan nuskeedii dambe iyo wاlqiyaamu lilqunuuti sala joogii qunuudku lahaa wالsalaatu calى الnabiyi salى اlah alay slam iyo nebiga oo lagu saliyo fi اtashahud اlawali atixiyaadka hore atiyaadka hore nabiga waa lagu saleeya markaad atiyaadkii hore aad ka baxdo ashadu an la ashadu anna maxameda rasuululah allahuma salli calaa muxamed markaasaad kacaysaa eelka lama raacinayo oo atiyaadka hore waa la soo gaabiyaa salaadkii ibraahimiga ahaana lama akriyayo allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim maya atiyaadka hore lama akriyayo atiyaadka hore markaad atiyaadkii dhamayso allahuma salli calaa muxamed waad kacaysaa marka marka saligaa nabiga lagu sallaya atiyaadka hore waa bacdi waayahay wsalaatu cala aali aalka oo lagu saleeyo aalka nebiga fi tashahud اaakhir atiyaadka dambe atiyaadka dambe in aalka nebiga lagu saliyaa iyaduna waa bacdi marka abcaadii waxay ku soo ururtay qunuud iyo atiyaad bay kuugu soo ururtay atiyaadkii waa ka hore isagii unbaa markaa la kala maarata faahfaahyo la kala saar saaray atixiyaadka iyo fadhiisigiisii iyo salligii nabiga lagu saliyay isla atixiyaadkaa hore waxaa keliyo weheliya salligii aalka nabiga lagu saliyay atixiyaadka dambe iyo qunuudkiioo isagana waa qunuudkii iyo sarajoogiisii iyo salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam qunuudka dhexdiisa lagu saliyey iyo salligii aalka sheekhu kuwaa muu sheegin iyadana waa la sheegay waa kuwaas markaa kuwa sujuudu sahwiga sunayaasha sujuudu sahwiga waa intaa un sunayaashii kale ma yeelanayaan aduu waxyaalo yaroo kale oo kutubta dambe aynu ku iman doonana way jiraan walhay-atu hay-adii waa sunayaashii kale ka tasbiixaati sida subxaana rabbi alcaiimtii iyo subxaana rabbi alaclaadii iyo wa iyo wixii lamidka ahaa mima laa yujbaru bisujuudi kuwaasoo iyagu sujuudu sahwi aan lagu kabin laa yacuudu lmusalii ilayha qofkii tukanayay usoo noqon maayo bacda tarkihaa markuu ka tago subxaana rabbi alaclaadii baad ilowday markaasaad soo kacday miyaad ku noqonaysaa sujuuddii si aad subxaana rabbi alaclaa usoo tidhaahdid maya iska ilaali haddaad noqoto salaad way kaa buraysa sujuud baad soo kordhisay sidoo kale haddii aad acuudu billahi min ashayطaan الrajiim tii ilowda ama ducaa اlistiftaaxi wajahtu wajiya liladii faطara الsamaawaati dii baad ilowday acuudu billahi min ashayطan rajim bismi اllahi الraxmaan الraxiim baa tiri markaasaad isxasuusatay in meeshani ducaa ulistiftaaxi uu ku jiray maxaa lagu leeyahay way ku dhaaftay kol haddaad qiraa'adii bilowday kuwa meeshii maxalkeedii waad ka tagtay qiraa'adaada iska wado sunno looma noqdo laakiin kaa buri mayso tan qiraa'ada haddaad u noqoto kaa buri mayso walaa yasjudu lisahwi canhaa hay-aadka sunayaasha noocaasa inuu ka sahwiyo qofku uma sujuudo subxaana rabbi alaclaa baan ka tegay iyo subxaana rabbi alcaiim baan ka tegay iyo allaahu akbar tii sujuuddaan ka tegay iyo Eh, samic allahu liman xamid halkan ka odhan lahaa ayaan allahu akbar in mararka qaarkood bay dhacdo qofki ka soo kaco halkuu samic allahu liman xamida ka odhan lahaa uun inuu allahu akbar yidhaahdo miyuu sujuudu sahwi hadha u maya hadduu imaamkii intay taasi ku dhacdo uu sujuudo sujuudu sahwi waa kuma raacayn maxaa yeelay waa sujuudu sahwi aan sharci ahayn kaasoo kale looma sujuudo waad ka hadhaysaa markaa imikadan uu sahwisan yahay wey imikadan lafteeda iyuu sahwisan yahay markaa markuu soo noqdo ee labadani ay ka dhammaadaan iyay tahay inuu markaa sujuudu sahwi dambe la yimaado kolkay labadani ka dhammaadaan haddii markaa de iskarto iyay tahay inuu sujuudkuwaa dambaad raacaysa hadduu samayn waayo maadaama uu sahwiye imaamkaagii dee adiga sujuudu sahwigii imaamka waa lagaa doonayaa markuu labadan qaladka a ah iska dhameeyo kuwan qaladka adu kuma raacayside ayaad markaa sujuudu sahwigii markaa adigu aada la imanaysa markaasaa adigu la imanaya sujuud sahwi wuxuu yihi walaa yasjudu lisahwi canhaa sujuudu sahwi ula iman maayo kuwani sawaan waxaa isku mid a tarakaha atarakaha ma wuxuu uga tegey camdan ma si ula kasuu uga tegey aw sahwan ama sahwi biyuu uga tegey loo kala eegi maayo waidaa shaka hadduu shakiyo almusalli qofkii tukanayey fii cadadi maa ataa bihi min arakacaat ragcadaha uu ka tegey intay yihiin hadduu ka shakiyo kaman shaka waa sida mid ka shakiyey hal sallaa alaaan aw arbacan ma saddex buu tukaday mise afar buu ka shakiyey banaa cala alyaqiini yaqiinta ayuu ku dhisi wahuwa inta la hubo wahuwa alaqal waa inta ugu yar ma afar baa tukatay mise saddex saddexdaa la hubaa markaa saddexdaas ka soo qaaday kaalaai fi hada miaali waaba sida saddexda tusaalaha aynu soo qaadanay bu kadibna waataa birakcatin de ragcaddii markaa udhinayd iyuu markaa tukanaya wasajada lisahwi ninkaa isagaa ah, sujuud sahwigiina wuu la imanaya walaa yanfacu waxba u tari maayo halabatu danni malaha haalibka noqday ee u maleeyey annahu sallaa arbacan inuu afar tukaday wuu yar dadaalayo wuu ijtihaaday sida maalan oo kale kolkaad imaamka kuso ku soo xidhato iyadoo salaaddii bartanka lagaga jiro waxaa laga yaba inaad marka qaarkood weyda intaad kusoo gaadhay war labaad soo gaadhay ma saddex baad soo gaadhay deetana aad kuwana dhinacan ka xiga kuwa aggan xiga aad yar eegato oo aad halkaa ka qiyaasto deetana aad soo bixiso xisaabta oo in markaa ay labuni kaa tegeen ama xabadi kaa tegeen ay kaa tagtay marka xisaabtii waad soo saartay soo ma laakiin ma hubaalba ma hubti kol haddaanad hubin madhabka shaafici wuxuu kuleeyahay hal inta ugu yarun ka soo qaad waxba raggan ha raacin dadkan waxba ha raacin inta ugu yareed hubto ayuunbaad ku dhisaysaayo intii kale way kuu dhiman tahay wuxuu ku yidhi walaa yanfacuhu qofka waxba u tari mayso halabatu dhanni malaha haalibka malaha uu maleeyey ee markaa roonaaday mar haddaanu yaqiin gaadhin annahu sallaa arbacan inu afar ama saddex tukaday ama laba tukaday malaha uu maleeyey ee markaa u batay u badashadaasi waxba u tari mayso waxaaba ka sii daran walaa yacmalu ku camal fali maayo biqowli hayrihi war kayrkii sheegay lahu isaga uu ku yidhi inahu sallaa arbacan war afartiiba way kuu dhan baa lagu yidhi salaada ka baxa ama ragcaddan aad ku jirtaa waa tushanaad waa siyaada baa lagu yidhi markaasuu iska fadhiistay iska atixiyaadsaday maya baa laleeyay miyaad hubtaa inuu saxan yahay haddaad xasuusatay oo boqolkiiba boqol aad hubsatay inaad inuu saxsan yahay ood is ogaatid dee markaa waa caadi oo adigii baa isxasuustay laakiin haddaanad isxasuusanin warka ay cid kale ku tidhi waxba ka dhegaysan maysid halkaa markaa adu dee masalada xadiidkii dulyadaynna waa ku jira oo dee nabigu saxaabadiibu wax weydiiyey akamaa yaquulu dulyadayni buu yihi war sida ninku leeyahayba markaasaa la yihi haa markii raggii isku raaceen dee nebigu waa kii labada u noqday markaa qolyahan shaaficiyadu xadiiskaasi waxoogaa waa yar adkaadayoo dee masaladii uu ka hor yimid iyagu waxay yidhahdeen waxaa dhici karta inuu rasuulku isxasuustay inuu isxasuustay oo meeshaasi uu ogaaday inay laba u dhiman tahay baa dhici karta bay yidhaahdeeni annagu asalkii idaa shaka axadukum falam yadri kam sallaa falyabni calaa mastayqana walyaطraxi shaka bartaasaan taaganahay bay yidhahdeen xadiiskana waa muxtamiloo waxa suuragal ah in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu isxasuustay bay yidhaahdeen laakiin dee waa laga yar badan yahay madhabkii qolyaha xaggaasay u bateen xadiidkana way haystaan dadkiina waxaad moodaa saasaa u yar fududo dee mashaqaaba ka imanaysa iminka qofkii imaamka ku xidhnaa ee la xidhay la bilaabay imaamka salaada ee garan waayey inta la tukaday muxuu samaynayaa cala dadkan kale ma eeganaya dee waxaan o dham inay qaldan yihiin buu ka soo qaadaya isagu inta ugu yara uu garanayo ayuunbuu ku dhisaya haddaynu sidaa idhaahno salaadi bay noo dhamaan maysaan umalayn walaa yacmalu biqowli gayrihi buu yihi ku shaqayn maayo ayrkii hadalka uu ku yidhaahdo lahu isaga inahu sallaa arbacan afar baa aad tukatay hadalka lagu yidhaahdo ee dadka kale u sheegaan ku shaqayn maayo walow balaa waaba sii darantahay arintuy walow balaga daalika hadday doonaan taasi aba gaadho alqaa'ilu cidda saa ku tiri cadad atawaatur saddex iyo afar iyo shan iyo waxaan maahe mutawaatir khabarkii mutawaatirkaa ummadoo dhammi sheegaysay xataa hadduu noqdo warkaasi war la qaadanayo oo ninkaasi uu ku shaqaynayo ma ahaba ayaa markaa madhabku yidhi aduu markaa tawaaturka waa lagu yar qabsadayoo dee tawaatur hadduu yimaado khabarka mutawaatirkii yaqiin buu faa'iideeyaayo meeshii malihiiba uu ka baxay oo yaqiin bay markaa xaaladaa noqotay baa la yidhi hadday meeshii mutawaatir yimaado de qofkii wuu is hubsaday bay noqonaysaa kol hadduu markaa hubsadayna dee shakiba ma jiro markaa iyadoo iman mayse waxaa loo jeedaa un hadday doonaan dadku haba bataane warkooda ma qaadanayo masaajidkaasoo dhan hadday doonaan hadday noqdaan haddii aanay isaga yaqiin u faa'iideynoo khabarkii khabar u mutawaatira aanu ku noqonin warkaa markaa ma qaadanayo iyaa madhabka shaafici yahay raxmat ullaahi calayh markaa dee masaladu saasay isaga yar adagtahay markaa waxaa jirta de masaladan waxaan umalnaya dadka badankoodu madhab ku dhaqmi maayaan madaahibtii kale haddii la doonayo in lagu dhaqmo iyada lafteeda shuruuddii ay udhigeen iyo hawlaheedii in la ilaaliyaa muhima marka hal qof waxba ka maqli mayse xataa haddaad madaahibta kale ku soconayso oo laba qofoo istujinayay laba qofoo keliya hadday yihiin oo markaa kii maamuumkii uu garan waayo inta la tukaday imaamkuna inuu iska raaco lama ogola taa taa iyada lama ogola oo dee hal qof waaad ku raacdaa meeshii ma yaalo xadiidkii duliyadayna dee nebigu waa kan iska hubsaday warma sida ninku leeyahay baa yidhi markaa markii dadku ay bataan ayuunbay noqonaysaa inaad raacdo wa sujuudu sahwi sunatu sujuudu sahwigii sunno weeyi kamaa sabaqa sayn horeba usoo sheegnay waajib ma noqdee sunno uun weeyi wa maxaluhu meesha lagula yimaadaana qabla salaami waa salaanta ka hor fain sallama lmusallii hadduu salaadii ka baxo qofkii tukanaya caamidan isaga oo u kasaya caaliman bisahwi ogsoonna in sujuudu sahwi lagu leeyahay aw saahiyan ama uu salaadii ka baxo isagoo is-ilowsan saahiyantu waa naasiyan une is in sujuudu sahwi lagu lahaa isagoo is buu salaadii ka baxay wa taala alfaslu waktiguna wuu dheeraaday curfan curfi ahaan muddo dheer baa ka dambaysay markii uu salaada ka baxay iyo markan uu isxasuustay faata maxaluhu sujuudu sahwigaasi mid meeshiisii la dhaafay weeyaanoo loo noqon maayo wain qasura alfaslu haddii wakhtigu uu dhow yahay curfan curfi ahaan lam yafut meeshii sujuudu sahwiga kumay dhaafin eh waxiina idin haddaba xaaladaasi falahu waxa u furan asujuudu inuu sujuudu sahwigii la yimaado iyo wa inuu iska daayaba isagoo is sujuudu sahwi lagu leeyahay ayuu waxba waa iska sunnu aha kolka horebe ka bax buu isiro assalaamu calaykum waraxmat اllaah assalaamu calaykum waraxmat buu markaasuu haddana is yidhi wallahi da aduxta suna inaad ka tagtaa ma fiicne iska sujuud hadduu ogaan buu uga tegey la soco ma u ogol lahay inuu sujuudo haa waynu u ogol lahay been marka hadduu sujuudo waa caadiyo mar haddii waktigu aanu kala kala fogaanin wuu iska sujuudi karaa markuu sujuudona salaadiibuu dib ugu noqday salaadii iyuu ninkaasi dib ugu noqdo hadday weysadu ka jabta baa la yidhi intaaba sujuudda ku jiro salaaddii o dhan waa soo celis kii markaa is-ilaaway in sujuudu sahwi lagu lahaa ee assalaamu calaykum waraxmat ullah yidhi isagoo is-ilowsan ee haddana xasuustay dee kaasina waabuu kasii mudan yahe haddii waktigii aanu dheeraanin isaguna imikaba wuu sujuudiyo kolkuu sujuudu labadii sujuudood dhammaysto uu soo kaco ayuu markaa haddana salaadii ka bixi doonaa wsal اllah wslm lى nabiyina mxamed allah alam